بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله باب الفاعل وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تريب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجار العامل ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة wain tashaa faziid calayhi taa'a naxu shtakat curaatuna shitaa'a watalxaqu taa'u cala taxqiiqi bikuli maa taaniihuhu xaqiiqi كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقات هند راتكة وتكسر التاء بلا محالة في مثل قد أغبالت الغزالة baabu lfaacili hada maxalu sheekhu raxima allahu tacaala waxa uu doonayaa halkan inuu kaga waramo baabka loo yaqaano baabulfaacil faacilka min xaysu luga waxaa la idhaahdaa waa kullu man awjada alficla waa cid kasta oo ficilka jirsiisa cid kastoo wax samaysaayi waa faacil wey min xayu luga waa kullu man awjada alficla cid kasta oo ahaysiisa ficilka meesha yaalay faacil baa la isilaaxa waxaa la dhaahdaa huwa alsmu asariixu aw ilmuwalu bsariixi almusnadu ilayhi ficlu taamu calaa siiqatihi اlasliya aw ismu muwalu bihi muqadamu bilasaalati waaqicu minhu aw qaa'imu bihi intaba kitaabka noo qoray alsm waa ismi ismi markaaynu nidhi waxay naga baxay alficlu walxarfu iyagu faacil ma noqdaan wa ismi sariixa sariixna horaynu usoo marno waxaan kusoo marnay baabulmubtada sooma waxaa la dhahdaa maa laa yaxtaaju ilaa ta'wiilin waa waxa aan u baahnayn in wax lagu awilo kaas baa la dhahdaa asariix markaa faacilnimu isminimu ku cadiyayba looma baahno wax ta'wiila oo la dhaldhalaaliyo aw ilmuawalu bisariix ama sariix ma ahe waa muawalun bisariix sariix baa lagu awilaya sariix ayaa lagu awilaya isna waxaa la dhadaa maa ila tawiilin aw maftaqara ilaa tawiilin cibaarada taa doontidba ka cabir kaas baa la dhahdaa muawal bisariix almusnadu ilayhi xaggiisa wax loo soo tiiriyey eeg musnadu ilayhi xaggiisa wax loo soo tiiriyey ficilki marka waa musnad faacilkina muxuu noqonayaa musnadu ilayhi xaggiisaa loo soo tiirinaya haddaynu nin musnadu ilayhi waxa loo soo tiirinayaad iska eegeysaa haddee loo soo tiiriyo ismi ama loo soo tiiriyo jumlo mubtadu kaa noqonaya waaas laakiin almusnadu ilayhi ficlun waa in ficil isaga loo soo tiiriyo waxa musnadka noqonaya waa maxay waa ficil waxa musnadka noqonaya haddii uu ismi noqdo ama uu jumlo noqdo mubtadu kaa noqonaya waxaas iska ilaali ficilkaasoo taamun weliba tama ficil tama maxay naga baxaya ficil tama haddii aynu nidhi naaqiskii baa naga baxaya ya wa kaana allahu gafuuran raxiiman oo kale iminka dee waxa weeyaan ficilkaas calaa siiqatihi asliya siiqadii sii hore asalka ahaydna waa in loogu tiiriyo muxuu uga jeedaa siiqadii waa inaan waxba laga bedelin haddee siiqadii wax laga bedelana muxuu noqonayaa dee naaibu faacil baabkii buu kaa noqon aw ismun muawalun bihi ama ismi lagu awilayo ficil waa ismigii faacil oo kale sida mukhtalifun alwaanuhu oo kale aqaa'imun zaydun oo kale kuwaasoo kale waa ismigii faacil wey muqadamun bilasala asalnimo waa inuu horeeyo waa madhabka basriyiinta kuufiyiintu waxay leeyihin xitaa haddii uu horeeyo faacil bu iska noqon kara zaydun qaamo oo kale iyu waxay leeyihin zaydkaasi faacil bu iska noqon kara laakiin basriyiintu maxaay leeyihiin muqadamu bilasala ficilku waa inuu horeeyo oo asalnimo waa inuu ka horeeyo isna uu dambeeyo faacilku waaqicun minhu isaga waa inuu ka dhacayo waaqicun minhu ficilku isaga waa inuu ka dhacayo isagu waa inuu sameeyey daraba zaydun hadda markaan idin idhaado de garaac ayaa sameeyey garaac yuu ka dhacay zayd buu ka dhacay aw qaa'imun bihi ama ficilku waa inuu isaga ku qumo isagu muu samayn laakiin wuu ku qumay tusaale maanta zaydun zayd baa dhintay baa nidhi dee dhimashadan saga keenay laa ficilkan imaatadii waa ay ku qumtay tacriifka markaa faacilku kaasuu noqonaya ila kii oran kasoo ergudubna soo maa jurumigii iyo inti sooma kanaad iska xifdiyaysaa marka alsmu alsariixu aw almu'awalu biasariixi almusnadu ilayhi ficlun taamun calaa siiqatihi اlasliya w ismu muawalun bihi muqadamu bilasara waaqicun minhu aw qaa'imun bihi intaas baad iska xifdaysaa insha allah waxaynu ka hadalnay faacilka min xayu luga wa min xayu alisilaax faacilku qaybu leeyahay qayba ayaa u leeyahay qaybaha faacilka waxaa ka mida kow sariix iyo muawal mararka qaarkood waa sariix oo ayga tusaalayaasha sheekhu inoo keeni doono dee waa sariix jara almaau waa ismi sariixa wa jaara alcaamilu waa ismi sariixa mararka qaarkoodna muawal bisariix buu noqdaa tacriifkiisu kuugu jiraybe awalam yakfihim ana anzalna alam yani liladiina aamanuu an takshaca quluubuhum faacilkii waa masderkaa la soo xarirayo marka waa muawalun bisariixa dee muawal ma aha markuu sidaa yahay soo ma mar labaad waad qaybin kartaa waxaad u qaybin kartaa dhaahir iyo mudmar dhaahir iyo mudmar baad u qaybin kartaa sheekh de kutubta hore way noo soo qaybisay kan inoo qaybin maaye mudmarka laftiisaa sii qaybsamo muxuu qaybsami jiray ilaa mustatirin wa ilaa baarisin soo ma mid mustatira iyo mid baarisa daahirka laftiisaa qaybsamayo saxiixulaakhir iyo muctalulaakhir buu noqon mufrad iyo muhani iyo jamac buu noqon karaa dee aqsaamtiisa dhinac haddii laga egeego waa ay fara badan tahay waxaynu haynaa qaybaha faacilka waxaa kaloo aynu haynaa tacriifkiisi min xayu luga wa min xayu alisطilaax caamilka ku camal fala muxuu yahay caamilka ku camal falaa faacilka ee rafciya muxuu yahay alficlu wamaa ashbaha waa ficilka iyo ficil wax shabahay oo ficilka xuruuftiisii iyo macnihiisii wata sida ismigii faacil oo kale iyo saasuu noqonaya waa kaasina waa caamilkii ku camal falay axkaamtiisana sheekhaa wax ka tilmaami doona insha allah wuxuu yidhi wa kulu maa jaءa min alasmaa'i caqiiba ficli saalim اlbinaa'i farfaxu id tucribu fahwa alfaacilu naxwi jara almaau wa jaara alcaamilu wakulu maa ay wakulu ladii kii dhammaantii jaaa yimiday ay huwa maagu min alasmaai asmaada xaalada uu kamid yahay maagaasi yimiday caqiiba ficlin ay bacda ficlin ficil dabadii yimid ficilka oo saalimi lbinaai binihiisa iyo dhismihiisu uu nabadgalay farfac rafci adigu hu maagaasi yimid id tucribu id wakti rafci tucribu ad icraabi adigu hu maaga ad icraabi fahwa alfaacilu ay liannahu maagaasi alfaacilu faacil weeye wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aa ah tidhi jaraa waxaa dureeray oo socday almaau biihi ayaa dureeray wajaara waxaa jawr iyo dulmi sameeyey alcaamilu kii caamilka ah ee shaqaynayey ayaa dulmi sameeyey wa kullu maa jaaa min alasmaai wuxuu ku baraarujiyey tacriifkiisii oo ah alsm inuu yahay ismi faacilku ficilna ma noqdo ma noqdo caqiiba ficlin saalimi lbinaa'i halkaana waxaa laga garan karaa inuu ku tilmaamay xukun min axkaami alfaacil xukun ka mid a ah axkaamta uu faacilku yeelan doono ilaa sagaal xukun buu qaataa sagaalkaa xukun waxoogaabuu ka tilmaamaya sheekhu sagaalkaa xukun ee uu qaato faacilku waxaa ka mid ah inuu isagu dambeeyo ayana horeeyo ficilku horeeyo isna uu dambeeyo caqiiba ficlin saalimilbinaa'i buu guri ismigani muxuu yimiday ficil dhismihiisii uu nabad galay oo siiqadiisii saxda a asalka ahayd ku sugan dabadeed buu yimiday maxaynu ka qaadanay kownuhu muahar maynu ka qaadanay culimo inuu isagu dambeeyo farfahu xukun labaad oo faacilkuu leeyahay buu ku tilmaamay xukun labaad oo faacilkuu leeyahay ayaa uu ku tilmaamay xukunkaasna waa maxay kownuhu marfuuca waa inuu faacilku yahay marfuuc waa inu yahay faacilku marfuuc waa in uu yahay mansuubna ma noqdo majruurna ma noqdo mansuubna ma noqdo majruurna faacilku ma noqdo laakiin mararka qaarkood lafdi ahaan waxaa lagu jeri karaa xarfu jar zaa'id ah sida maa ja'anaa min bashiirin walaa nadiir min bashiirkani lafdi ahaan waa ka jaran yahay mintaasi ayaa ah sile iyo tawkiid sile iyo tawkiid ah waxaa lagu jeri karaa masder in loo idaafeeyo walowlaa dafcullaahi annaasa allahidaasi iminka waa faacil laakiin maxaa loo tiiriyey dafci oo master ah waxa shaad noqday in isaga la nasbiyo faacilka mafcuulkana la rafciyo sida tusaalayaashaynu soo qaadan jirnay kharaqa thawb lmismaara kharaqa thawbu almismaara iminka eeg kharaqa thawbu almismaara almismaaradaa si dambe ee nasbisan waa maxay waa faacilkii athawbu godanna waa maxay waa mafcuulkii waa ala sabiili shaad shaadnimo madka dhexdiisa tusaalaha adii kharaqa thawbu almismaara athawbuna hore godan waa mafcuulkii waa wixii la dilaa eega macnaha de saa akhriyo muxuu noqon kharaqa thawbu maradii wuxuu dilaaciyey almismaara mismaarkii buu dilaaciyey masaaba mara mismaar dilaacisa ka wax dilaaciya wax sameeya waa maxay ka la dilaaciyaana waa maxay waa mafcuulkii soo ma oo da athawbka marka waa iska xifdiyaysa markaa eeg xukunka faacilka maxaa ka mid a kownuhu marfuucan falaa yakunu mansuuban walaa yakunu majruura midna ma noqdo iska ilaali xukunkiisu waa maxay waa marfuucnimo majruurna ma noqdo mansuubna ma noqde waa marfuuc marfuucaasi kitaabkii ajruumiga laga soo bilaabo ilaa saddexdii labadii kitaabee dambe de waynu soo qaybinayna marfuucun lafdan marfuucun maxalan marfuucun taqdiira mayna inti unahayn marfuucun lafdan jaaa zaydun marfuucun maxalan jaaa muusa marfuu maxaan ujeedaa marfuucun taqdiiran jaaa muusa marfuuculmaxalna waa maxay ya jaaa haada jaaa haada ayaa u noqonaya ama jaaa aladii daraba zaydan ama aqra'anii hada shayku absaalyaal iska badan miduna dul taagnaan kaana waynu qaadanay id tucribu waa markaad iraabaysid id tucribu marka ad icraabaysid waktigaad icraabta ku tadbiiqinaysid rafci buu kuleeyahay tusaaluu ku sheego wuxuu ku yidhi jara lmaau wa jara lcaamiru jara lmaau wa jaara lcaamiru laba tusaaleu keenay sheekhu muxuu tusaalaha u tacadudiyey muu hal tusaale keliya ka gaabsado alcaaqil yakfiihi mihaalu waaxid baan odhanayna qofka caaqilka waxa ku filan hal tusaale keliya wuxuu u tacadudinaya oo tacadudka danta uuga leeyahay sheekhu waxay tahay farqi ma leh faacilkani inuu noqdo waxa weeyaan alma iyo alcaamil wuxuu u tacadudinayaa farqi male faacilku ha noqdo caaqil ama hayrulcaaqil farqi male iminka almaa waa maxay waa hayrulcaaqil almaana waa maxay waxaan ujeeda alcaamilna waa maxay waa caaqil de waa caaqil wey waa mid labaada ficilku ama saxiix ha noqdo ama muctal ha noqdo iminka jara waa maxay waa muctal jaarina waa maxay de waa ficil saxiixa soo ma markaa farqi male saasuu kugu tacadudiye tusaalayaashaasina wuxuu yihi sheekhu wakulu ma wakulu kalka waa iska mubtade maadaasina waxaanu ka dhignay mawsuulo jumlada jaa'ihi waa siladii maada min alasmaa jari majruurka waan xaalaynana waxaanaynu ka xaalaynanaa faacilka jaa'a caqiiba ficlin darafkaasi waxaynu ku tacalujinanaa jaa baynu ku tacalujinanaa saalimin waxaynu ka nactiyeynanaa ficilka albinayna waa mudaaf ilayhi farfac fa'daasi waa maxay waa raabito wey irfacna waa ficil amar faacilki waa anta hudana waa maxay waa mafcuul markaa macna cumuum baa ku jira mubtada ile wakulu maa buu ku yihi adawaat lcumuum buu isticmaala id tucribu arafka farfac iskaga tacaluje tucribna waa ficil mudaari faacilkina waa anta fahwa fadaasi waa tacliiliye weeyaan fahwa ay liannahu alfaacilu waana mubtadiye khabar naxu jara lmaau mubtada usoo qadar wadalika naxu jara lmaau wa jaara alcaamilu wa kullu maa ay wa kullu ladii kii dhammaantii jaaa yimid ay huwa maagu min alasmaai asmaa'ada xaalada uu ka mid yahay yimid caqiiba ficlin ay bacda ficlin ficil dabadi yimid ficilka oo saalimin lbinaai dhismihiisu uu nabad galay oo siiqadiisii asalka ahayd ku sugan farfac rafci adigu hu maagaa rafci id wakti rafci tucribu adicraabi adigu hu maaga adicraabi mafcuulkeygii baa go-ane fahwa maxaad maxaad u rafcin fahwa ay liannahu maagaasi alfaacilu faacil weeye wadalika tusaale naxwi jara waxaa socday almaau biyihi wajaara waxaa dulmi sameeye alcaamilu wajaara alcaadilu kutubta qaarkood ba qoraya wajaaralcaadilu wajaara ah. waxaa jawr sameeyey alcaadilu kii canaananayey eh, cid canaananayay ayaa jawr sameeyo canaantii ku talax tagayima noqon macnuu markaa labadaa beed wuxuu ku tilmaamay eh, tacriifka faacilka inuu yahay ismi waxaa kale oo uu ku tilmaamay laba xukun oo faacilkuu leeyahay oo ah kownuhu muahara inuu caamilku horeeyo isaguna u dambeeyo waxaa kaloo uu ku tilmaamay kownuhu marfuuca inuu faacilku xukunkiisu yahay marfuuc waxaa kaloo uu ku tilmaamay beydka tusaale wuuna inoo tusaaleeyey tusaalahan wuxuu inoogu tacadudiyey laa farqa bayna kawni lfaacili caaqilan oo hayra caaqilin farqi male ficilka ku camal falaya ama saxiix noqdo ama muctal noqdo waaya faslu fi tawxiid lficli wa tajriidihi min calaamatay taniyati wاljamci halkana wuxuu ka gelayaa sheekhu waa xukun leeyahay waxa weeyaan faacilku wuxuu yidhi wawaxid اlficla maca aljamaaca ka qowlihim saara arijaalu saaca waintasha fazid calayhi taaa naxu shtakat curaatuna shitaaa sagaalka xukun ee faacilkuu leeya labaan qaadanay kownuhu muaharan wa kownuhu marfuuca labadaasaan qaadanay soo ma xukunka saddexaad u leeyahay waxa weeyaan waa tajriid tajriidu caamilihi an calaamatayi tahniyati waljamci caamilka ku camal falaya faacilka in laga qaawiyo oo laga tajriidiyo o laga dhartiro calaamada taniyada iyo calaamada jamca mata idaa kaana alfaacilu muhanan aw majmuca aw jamca faacilku haddii u noqday muhana ama u noqday calaamadiina tusinaysay taniyanimo iyo calaamadiina tusinaysay jamacnimo meesha waa laga saariyo waa laga tajriidinayaa waa xukunka saddexaad ee u leeyahay wuxuu yidhi wawaxid keliye alficla ficilka keliye maca aljamaacati kooxda iyo jamaacada macooda jamac buu tilmaamay musanina waa ku jira musanihina dee nadmigunba u qaadi waayo wuu kugu hoos jira wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qawlihim ay ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen saara waxaa socday alrijaalu raggii ayaa socday asaacata saacad ayaa ay socdeen wuxuu ku leeyahay calaamada tasniyada iyo calaamada jamca waajibnimo uga dhartir ficilka xilima idaa aw majmuuca haddii uu noqday muhana ama uu jamc noqday maxaad odhan jaaa zaydani jaaa zayduna saasaad odhan saasaad odhan markaa muxuu ku leeyahay calaamaddii tasniyad maxaa jaaad eg ha odhanin jaaa azaydani ha odhanin jaau azayduna jaau azayduna maxaa kalood odhan jaaa niswatun jina ha odhan de jina ha odhan luqadan waa luqa alfusxa waxa jirta luqa la yidhaahdo luqatu akaluni albaraakiif oo iyada oo faacilka uu jamc yahay ama uu musano yahay haddana calaamadan si la haleeshiyo luqadaa lafteeda waxay leeyihiin culimadu waxay qowlkaasi nimanka isticmaalaya waxa ay leeyihiin faacilkii muu tacadudin oo axkaamta faacilka waxaa kamid a ah, wa kawnuhu bila tacadudin dahar soo ma khabarku kasoo horjeeda khabarku u tacadudi jiray soo ma oo sida jaaza tacadudu laakin axkaamta faacilka wa kownuhu bilaa tacadudin dahar baa kamid ma tacadudo isagu sooma maadaama oo faacilkii aanu tacadudin xaggeed kala geenaysiin ba la yidhi ka dambe ee musanaha ah ama jamcigii waa waxay u isticmaaleen sidii taawtaaniidko kale ay ula dhaqmeeno waa xaraf kutusinaya bay yidhahdeen waa xaraf bay ula dhaqmeen xaraf ahaan ayay ula dhaqmeenbe ma aha damiir noqonaya faacil noqonaya ma luqada lafteeda haddii aynu eegno sida asaxa markaa luqadan sheekhu maray ku yidhi wa waxidil ficlana dee ilaa hore waan kusoo marnay oo waa alluqat lfusxa luqadaasaana kasoo horjeeda luqatu akaluni albaraakiis iyada lafteeda sida saxiixa ah ismiga waxay ku wadaan faacilkaa ka dambe ka horena xarafnbay ku wadaan ee laba faacilkii baa tacduday kuma wadaan wuxuu yidhi wawaxid ilficla qur-aankuna saasuu kusoo arooray qaala rajulaani min aladiina yakhaafuun wa qaala aalimuun wa qaala niswatun fi lmadiina eeg intaba maxaa laga qaawiyey calaamadii tafniyada calaamadii jamca midna may la socota wakaa luqada markaa alfusxa luqada fasaxada badan li taasi wey oo sababtu waa maxay maxaa saa loo leeyahay maxaa sidaasi loo leeyahay looga ifraadinayaa calaamada taxmiyad ama calaamada jamca ee loo odhan waayey qaamaa azaydani qaamuu azayduna qumna anniswatu maxaa saa loo leeyahay waxaa loo leeyahay meesha wahmi baa laga saaraya oo wahmigaasi muxuu yahay ismigan dambe ee daahirka ihi u fiirso ismiga dambe ee daahirka ihi waa mubtade jumladana waa ficliyo faacil bay ka koobanta waa khabarkii oo taqadumay ismootiiska caynkaasi si aan u dhalan aawadeed ayaa la yidhi hee ha laga tajriidiyo o ah, ha laga qaawiyo calaamadii taknida iyo calaamadii jamca ficilka mataa idaa kaana alfaacilu muhanan aw jamca weli waa marku ismi daahiriya hadduu dee faacilkii damiir noqdo jaa baa laska odhan karaa jaa-una waa la odhan saxiix wala la waa basiid bay la tahay intaas wajarid tusaalu kuu keeno wuxuu ku yidhi saara rijaalu arijaalu iminka waa maxay dee waa jamcu tagsiir muna jamac ahayn mee waa jamac saaru lama odhan de ee maxaa la yidhi sheekhu saaru mu odhan muxuu yidhi saari rijaal buu yidhi muxuu ka ifraadiyey calaamadii jamcuu ka ifraadiyo saaru mu odhan masle fahna inta wawaxid keliye alficla ficilka keliye maca aljamaacati kooxda la jirkiisa keliye maca aljamaacati jamaacada maceeda keliye oo maxaad ka keliyeynaysaa min calaamatay taniyati waljamci ka keliye wadalika tusaale ka qawlima ka qawli lcarabi carabta qowlkooda weeye ay yidhaahdeen saara waxaa socday alrijaalu raggii ayaa socday asaacata saacada ayaa ay socdeen wwaxid ilficla waa ficil amar waxid keliye adigu alficla waa mafcuulkii darafka maca aljamaaca waxaad ku tacalujinaysaa waxid iskaga tacaluji wadalika tusaale jaar iyo majhuurkaasi wuxuu ku tacaluqayaa waajib lxadaf waayo khabar buu mubtada u dhacay maxduufa wadalika tusaale kain wuxuu ahday ka qawlihim ay ka qawli lcarabi saara rijaalu raggii baa socda ay yidhahdeen saara rijaalu asaacata waa maquulu qawlkii soo ma arijaalu waa faacilkii hadad gaari ciraabti asaacatana de waa daraf wain tasha fazid calayhi taa naxu jtakat curaatuna shitaaa wain tasha haddii aad doonto fazid ziyaadi calayhi ay cala lficli ficilka dushiisa a taaa ta ku ziyaad wadalika tusaale naxu ishtakat waxaa cawday curaatuna kuwa yagii qaawanaabaa cawday bu uhi ashita ay buruudat ashitaai jilaalka qabowgiisii iyo dhaxantiisii ayaa ay ka cawdeen ile ma haystaan halkan sheekhu wuxuu ka warramayaa ficilka marka aad ka tajriidisid ficilka aad u tiirisay ismi daahira markaad ka tajriidisid noqday ismigaasna u noqday dee tasniyo ama uu noqday waxa weeyaan jamc kuwaasi u noqday markaad ka eh, markaad ka tajriidisid calaamadii jamca waxa kuu banaan oo khiyaarkaaga ku jira inaad taawtaanid haleeshiisid iyo inaanad haleelin adaa ikhtiyaar ule ya jamcaasi markuu jamc faacil noqday eeg jamc baa faacil noqday jamcaasi faacilka noqdayna caamilkiisii maxaad ka tajriidisay calaamadii ila horaa lagugu soo sheegay haddaba waxa kuu banaan inaad caamilkaas ficilka caamilkaa inaad haleeshiisid tautaniif inaad gelisid iyo inaanad gelin ayaa kuu banaan masle faanaynta inaad gelisid iyo inaanad gelin ayaa kuu banaan wuxuu ku tusaaleeyey ishtakat curaatuna curaatunaa waa jamcu caarin jamcu caarin weey waa kii ka qaawanaa huga iyo libaaska caarin maxaa lagu jamciyey curaadki baa lagu jamciyey waa jamcu ataksiir sooma iyada oo jamaca ayaa haddana la geliyey maxay ya taawtaanis baa la geliyey de waa ka kuri waa in tasha bu kuilan haddaad doontidna geli haddaan doontidna kada haddaad doontid dhe ishtakaa oo kadaatada haddaan gelino bimacna ljamaacati wey haddaynu gelino waa maxay waa bimacna ljamaacati wey bimacna ljamaacati ayaa loola jeeda haddii aynu haddaynu ka daynana waa bimacnaljamci baa loola jeeda bimacnaljamci baa loola jeeda waynu fahnay soo ma markaa eeg u fiirso jamcu ha noqdo jamcu tagsir oo waa jamcu tagsirkaasi ha noqdo limudakarin aw limuanatin jaa arijaalu baad odhanaysaa jaa alhunuud baad odhan waad ka ifraadisa soo ma maxaad ula jeedaa markaa bimacnaljamci jamcu muana tusaalima ha noqdo jaa alhindaatu jaa hindaatu maxaynu la jeednaa bimacna jamci ha noqdo jamcu mudakar usaalim maxaynu odhan jaaa zayduna oynu ka ifraadin waad ilxaaqin kartaa intaba maxaad odhan jaat irijaalu maxaynu la jeednaa bimacna aljamaaca jaat eh, hunuudu maxaynu la jeednaa bimacna aljamaaca jaat ilhindaatu bimacna aljamaaca jaat zayduna bimacna aljamaaca sidaas si ka soo horjeedaan kusoo marnay kitaabkii mutamimada maxaynu ku marnay muanaha de hadduu musane mudakar yahay waad ka dayn hadduu musane muanas yahayna waad gelin soo ma jamca jamcu taksiirka jamca loo yaqaano jamcu taksiirka waanad gelin waanad ka dayn jamca loo yaqaano jamcu muanas saalim inaad gelisid baa waajiba waayo mufradkiisi in la geliyaa waajiba sooma jamca loo yaqaano jamcu mudakar saalim in laga daayaa isna waajiba waayo mufradkiisiu daba socda waa sida raajixa ee nuxaadu ay maraan laakiin sida saxiix ihi waa sida imika aynu marnay inta jamac waad gelin kartaa markaad gelisidna waa bimacna aljamaaca markaad ka daysidna waa bimacna aljamci waa bimacna aljamci waa kii zamaksharilaa ina qawmii tajamacuu wabiqatlii taxadatuu laa ubaali bijamcihim kulu jamcin mu'anathun buu yidhi ina qawmii tajamacuu buu yidhi reertolkay baa iisoo ururey buu yidhi wabiqatlii taxadatuu waxayna ku sheekaysteen buu yidhi maxay inay naftaba igaga jaraan laa ubaali bijamcihim buu yidhi anuu jamcooga iyo ururkooga u aaba yeeli maayo waayo kullu jamcin muanathin buri jamc kastaaba waa dhidig ya kullu jamcin wax kasta sururtaaba waa dhidig bu yidhi soo marka taa haddii aad martidna waa sida saxiixa qowlkaa hore kutubta hore aan kusoo sheegnayna waa sida ay mareen jumhuur annaxwiyiin jumhuur annaxwiyiin oo iyagu waxay leeyihin hala kala qaado oo jamcan la leeyahay wainta sha fazid calayhi taa waa jamcu tagsiir weeyi bay yidhahdeen haddeen doontidna waad gelino bimacnaljamaaca taad ka laqmayn haddae doontidna waad ka dayna waa bimacnaljamci weeyi ama labada jamce kale jamca loo yaqaano jamcu mudakar asaalim mufradkiisiiba uu la xukun yahay oo oh, saad mufradkiisa tada uga dayn jirtay jaa zaydun jaat zaydun madaro unbaad isnagu odhanaysaa jaa zayduna jamcu maanasusaalim miya sidaad mufradkiisii ta ugelin jirteed jaat hindun u odhan jirtay unbaad jamciisana ugelin jaat ilhindaato ad odhan soo saxiix walalama wain tasha fazid calayhi taaa wain tasha intaasi waa maxay waa shardiyadii soo maa tasha ka warrama waa ficlu fazid fada muxuu ugeliyey jawaab shardigii baa noqday jumla dalabiya ataa waa mafcuulkayga ali jaariya majhuurkana ku tacaluji wa intashaa haddii aad doontid fazid ziyaadi ataa ta ku ziyaadi calayhi ay cala lficli ficilka dushiisa wadalika tusaale naxwi ishtakat waxa cawday curaatunaa kuwa yagii qaaqaawanaa ashitaaa ay buruudata ashitaai jilaalka qabowgiisii ayaa ay ka cabsadeen buri waxaaba lagu wariyaa riwaayadaha qaarkoodna kutubta qaarkood ay qorayaan naxu ishtakat huzaatuna ashitaaa ishtakat waxaa cawday huzaatunaa kuwa yagii duulaya waa jamcu khazinune ashitaaa ay buruudat ashitaai jilaalka qabowgiisii ayaa ay ka cawdeen markaa maxaa loo yaqaana waa taa maxay noqonaysaa waa taa tani taa tani markaad haleeshinaysid ficilku hadduu ficil maadiya halkeed ka haleeshinaysaa akhirkaad ka haleeshinaysaa ficilku hadduu ficil mudaaric yahayna awelka taaba mutaxarika taabaad ku bilaabi de taquumu hinduma odhan soo ma hadduu yahay maa ashbaha alficil hadduu u yahayna taaba mutaxarikaad akhirka ka haleeshinaysaa aqaa'imatun hindun baad odhanaysa aqaa'imatun hindun halkaasaad ka haleeshinaysa aqaa'imatun hinduna waa mubtadiha ee mubtadahun lahu marfuucun sadda masada alkhabar ee geyndintan waa faacilun sd sd khabar baa la odhan de marka hadduu ficil maadiya tawtaniifka aakhirka ka haleeshi waana reeban tahay hadduu mudaaric yahayna taal mutaxarika awalka ka haleeshi hadduu ismu faacil haddii u yahayna taal mutaxarika ka haleeshi xagga dambe masle faanaynta halkaa maxaynu ku haynaa laba saddex xukun kownuhu muahiran kownuhu marfuucan tajriidu caamilihi can calaamati taniyati waljamci idaa kana alfaacil muhanan aw jamca masaladaa kalena waa maxay haddii uu faacil noqdo jamc haddii uu faacil noqdo taawtaaniid ficilkii maa la gelin mise la gelin maayo sida saxiixa waa la wada gelin karaa laakiin sida raajix ay ku tegsan yihiin naxwiyiintu waa maxay ficilkaasi laleeyahay ta maa la gelin mise la gelin maayo waxaan ujeedaa loo gelinaya faacilkaasi waa jamcu tagsiirka wey amaa labada jamc ee kale mufradkoogii bay la xukun yihiin iyaga ka soco وتلحق tاء على التحقيق بكل ma تأنيثه حقيقي كqولهم جاءت سعاad ضاحكة وانطلقت ناقة hind rاtika watalxaqu taau watalxaqu waxaa haleeli ataau tadii ayaa haleeli cala taxqiiqi ay cala alqowli qowl dushii ayay ku haleeli qowlka almuxaqiqi la xaqiijiyey bikulli maa ay bikulli ladii kii dhammaantii bay haleeli taaniisuhu maaga dhadignimadiisu xaqiiqiyon mid xaqiiqi loo nisbeeye u yahay wadalika tusaale kain wuxuu aaday ka qawlima ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhahdeen jaaat waxaa timiday hindu sucaadu sucaad ayaa timiday daaxikatan xaala ay tahay sucaad mid qoslaysa waandalaqad waxaa tagtay naaqatu hindin hinde gabadhii hasheedii baa tagtay raikatan ratikatan wey magaas ratikatan xaala ay tahay raikatan mi noqonaya kaa noqonaya ratika weyan ratikatan xaala ay tahay mid afdhuubiyeenaysa waayo markay gelo ordaan de rag geljiri malaynaguma jiraan waada ordayo maxaa la dhahdaa markuu geelu ah, sinta dambana u dhaqdhaqaajiyo kolba dhinac u leexdo afdhuumima la ya ya maxaa la dhaa afdhuunyaaleyn waa taa weeyaan raatikadu saasay noqonaysa halkan wuxuu kaga warramaya xukun uu leeyahay ficilku oo ah tautaniif in la haleeshiiyo caamilkiisi ilxaaqu caamilihi taa taniif in caamilkiisa la haleeshiiyo faacilka caamilkiisa in la haleeshiiyo tautaniif waa xukunkii afraad sheekuu inoo sheegay sheekhu marka uu inoo idlaaqay maslada wuxuuna yihi watalxaqut calaa taxqiiqi bikuli ma taniisu xaqiiqi saasuu ku idlaaqay gebigiisaba wax kastoo taniiskiisu xaqiiqi yahay oo waa maxay xaqiiqigu maa lahu farjin weeyaan maa lahu farjin walow dubran ka tayl saasuu yidhi he maxamed amiin shayga taaniiskiisu uu xaqiiqi yahay maxaa la samaynaya ta u taniis baa loo gelinayaa caamilka de ta u taniis baa loo gelinaya caamilka masaladan kitaabka hore mutamimadan waan kusoo sheegne ilxaaqa marka tawtaniiska la haleeshiinayo labaa loo qiimin jiray in ilxaaqaasi la haleeshinaya ay waajib tahay iyo inay tahay jaaza wajaaza in la geliyaano banaan in laga daayaano banaan soo samayan jiri markay jaaza wajaaza tahay afar masale yahay markay wujuubka tahayna laba masale yahay soo samayan jiri saasaan jirta soma jaaza wajaaza markay tahay afar masalo markay wujuubka yahay ilxaaqaasina laba masla yahay marka jaas wajaasaha in la haleeshiyaana ay banaan tahay in laga tagaana ay banaan tahay waa idaa kaana alfaacilu jamcan mukasara o hadduu jamcu yahay jamcu tagsir faacilki hadduu noqdo jamcu tagsir in la geliyaana banaan in laga tagaana banaan jaat rijaalu jaa rijaalu sax ma waana imika soo sheegayn jaat rijaalu jaa rijaalu labadaba kuu banaan haddee jaat rijaalu tidhahdo waa bimacna ljamaacati jaat jamacat rijaali bay la maqnatayd haddaad ka daysid oo tirahdi jaa rijaaluna jaa jamcu rijaal wey jamci raggaabay soo saxiix ma waa mawdica koobaad wey mawdica labaad waa idaa kaana alfaacilu muanathan taniian majaaziyan ta'niihan majaaziyan waa marka uu yahay faacilku muanath laakin muanahkiisa muanath majaaziya xaqiiqi maa dalacat shamsu ka waran ashamsu ya de waa majaaziyu tanii soma maxaan samayn karnaa alaca shamsuna waad ohan kartaa alacat shamsuna waad ohan kartaa jaaza wa jaaza wey imisaynu haynaa laba mawdica saddexaad waa idaa kaana alfaacilu muanathan ta'niisan xaqiiqiyan laakin maxaa dhacay wafusila baynahu wa bayna aamili faacilku waa muanad xaqiiqiya waa muanad muanathu lxaqiiqiya ha yeeshee waxa loo dhexeeya caamilkiisa iyo isaga loo dhexeeya tusaale xadarat اlyawma hindun ka waran xadarat alqaadiya imra'atun ka waran iminka maxaa udhexeeya waa loo dhexeeya de alyawm darafaa udhexeeya alqaadiyana mafcuul baa udhexeya sooma marka maxaan samaynana waxaad odhan kartaa xadara qaadiya imraatun waxaad kaloo odhan kartaa xadarat lqaadiya imraatun waxaad odhan kartaa jaat lyawma hindun jaa alyawma hindun faacilki waa muanaf lxaqiiqi lakin dhibtu xagee ka timiday faacilkii iyo mamulki faacilkii iyo caamilkii ku camal falayay baa la kala fasliyey imise ba salaanayna soo saddex maayno faacilkii waa muana muana xaqiiqiya laakin caamilkiisaa noqday nicmo iyo bisa nicmo iyo bisa maxaa la samaynaya iyagana jaza wa jaza nicmat hindun nicma hindun nood ohan karta taana waad gelin kartaa waanad ka dayn kartaa soo basiid ma waanad ka dayn kartaa waay nicmat lmar'atu hindun ama nicma almar'atu hindun saasaad ohan karta mana basiidan afartaa goor waa jaza wa jaza ka koowaad waa maxay waa markuu yahay jamcu tagsir ka labaadna waa maxay waa markuu yahay muanah majazia ka saddexaadna waa maxay muanah xaqiiqi lakin waa kala fasliyey ka afraadna waa maxay waa muanah xaqiiqi lakin caamilkiisa noqday nicmo iyo afarta goor iska xifdiya culamad afartaa goor jaaza wajaaza weyn fi luqa alcarabiya markaad joogtiin iska ilaaliya meel kasta kaa soo bala xasuusnow laba goorna waa waajib labada goor waajibka ya waa maxay wa idaa kana alfaacilu muanathan xaqiiqiyan oo weliba ismi daahira lamana kala faslin caamilkiina mu noqon nimiy bisa eeg waa ismi daahira waana muanad xaqiiqiya soo laba shardi ma lamana kala faslin soo saddex shardi ma nicmoiyo bisana maa caamilki man afar shardiyan ismiga afartaa shardi aad ka heshid markaad faacilka ka heshidna waajib aad gelinaysaa taadi jaaad hindun ka waran imiga hindun waa ismi daahira waana muanad xaqiiqiya lamana kala faslin nicmoiyo bisana faacil caamilki maaha waa waajib inaad tirahdid jaaad hindun mawdica labaad waxaa lagu labaynaya marka waajib ku labaynaya waa maxay kaasina waa idaa kaana alfaacilu damiiran mustatiran yacuudu calaa muanatin faacilku waa damiir mustatira qarsoon laakin muxuu noqonaya muanat muanatku u noqonaya ha noqdo majaazi iyo taniif ama ha noqdo xaqiiqi iyo taniif farqi male tusaale ashamsu alacad ka waran ashamsu alacad iminka ashamsu waa maxay waa mubtade limaada haddaynu facilka dhigna ka warasha nuhu muaharan bayna samayna sooma faacilka waa inu dambeeyo laakin haddaad tidhaahdid waa faacil xitaa waa calaa ra'yi kufiyiin kufiyiintaa ku tagsanba sida cidla ma socotid markaana haddaad ashamsu dalaa tirahda ashamsu waa faacilkii waa sax bay kuleeyihin iyagu basriyiintu lakin waxay leeyin sida raajixa waa kownuhu muaharan waa inu isagu dambeeyo marka u fiirsada ashamsu waa maxay waa mubtadan ka dhignay dalacatu waa maxay faacilkii me waa damiir mustatir sawhiye maade sawhiye maa ah maadaama oo u noqday faacilkii damiir mustatir oo u noqonayo muanad walow muanadkaasi hama noqda majaazi taniise e intaa la geliye ayaa waajib noqonaysa isagoo muanadku waajib isagoo muanadku xaqiiqiy taniisana waa maxay hindun darabat ba ka waran dee waa xaqiiqiy taniis ma hiya un baa loo qadaraya waana waajib intaadaasi marka ilxaaqa tawtaniis la haleeshiinayo faacilka caamilka ku camal falaya labadaa qaybood baa loo qaybinayaa ilxaaqa waajib iyo ilxaaqa jaaza wajaaza soo basiid ma intaasu ka muxuuna mm-hmm. inoo sheegay masle keliya oo ah in waajibnimo loo geliyo masladaa keliyu ka waramaya shanta kale wuu ka tegey jaaat sucaadu imika waa maay sucaad waa maxay waa faacil waa ismi daahir horta waana xaqiiq iyo tanis waa mid labaada lama kala waa saddexaada lama kala faslin waa afraada caamilka mu noqon nicmo iyo bisa muna masladii waajibka taasoo keliyu ka taabtay naaqatu hindina waa lamid inalaqataada inaad ugelisaa waa waajib ila waa xaqiiq iyo tanis wa talxaqu fiirso ficilkaasi haddaynu laxi ka keenay lai iminka waad barateen laie waa facile talxaqu faciln waftax mawdica kasri fi mamniyi min facile buu ku yihi sooma ku keeni faacilkiina ataa noqoni haddeen laakiin ficilka ka keennay alxaqo oo rubaaciya waad godi xaadana waad kasrin wa tulxiqu waad haleeshin adigu uu noqon ataana mafcuul baad ka dhigi wa talxaqu way haleeli ataa tadi way haleeli cala taxqiiqi dhabnimay u haleeli bikuli ma ay bikuli ladii kii dhammaantiibay haleeli taniiuhu maaga taniiskiisa iyo dhadignimadiisu xaqiiqiyu dhab u yahay wadalika tusaale ka qawlima ka qawlilcarabi carabta qowlkooda waya yidhahdeen jaaat waxaa timid sucaadu sucaad ayaa timid daaxikatan xaala ay tahay sucaad mid qoslaysa waa masladii waajibka ayd wandalaqat waxaa tagtay naaqatu hindin hindahasheedii ayaa tagtay raatikatan xaala ay tahay mid salbaclaynaysa ama mid afdhuubeenaysa alkaa masladaasuu kaga warramay wa tuksaru taau bilaa maxaala fii mili qad aqbalat ilghazala wa tugsar waa la hoos dhigi oo waa la kasrin ataa tadi taada maad garanaysi al buu ku geliya waa tade tatanisi weyaan bilaa maxaalatin ay biayri maxaalatin shikila-aan iyo muran la-aan baa lagu kasrin fii mili qawlika odhaahdaadiyo wixii lamida ah dhexdiisa ayaa lagu kasrin qad aqbalat waxaa soo qaabishay alghazaalatu kala nuugti halkana wuxuu ka warramaya taada taa taniika la dhahda asalnimo waxa u leedahay sukuun oo waa ki ku odhan jiray wa taa tanii xarakadaasna saddex xarakaba way noqon kartaa kasro way noqon kartaa damo way noqon kartaa fatxana way noqon kartaa saxiix walala intaba way noqon kartaa kasray noqon kartaayo waa sida asalka u ah oo kasradu waa aslu takhalusi min iltiqaa'i saakiniin tusaale halkan kuugu qoran wey xaggii horena waan kusoomnay kitabka awelkiisa wa intalaahu alifun walaamun faksir wa qul liyaqum ilghulaamu soo maynaan soo marin waa tii lafteedii weeyaan eeg aqbaalaad taada waxaa asal u lahayd inay reeban tahay alghazala aliftu waa maxay id aliflwasli mataa turij saqad mataa tudraj saqad soo maynaan soo qaadan way dhacaysaa laamkani wuu reeban yahay taawtanistina way reeban tahay adigu isku geya marka ida ijtamaca xarfaani saakinaani saxiixaani wajaba kasru lwali so qaada saa kuma inaan soo qaadan dee kasri sheekh maxaad odhan aqbalat ilghazala iltiqa saakini baad kaga carara fatxa way noqon kartaa qaalataa atayna aa'iciin qaalataa u fiirso qaalat taad way reeban tahay alifkani waa alifitnina waa damiir wuu reeban yahay aadba iskuge laba reebninda marka qaala ti hadday tirahdo alifusniinkiiba ayaa isku bedeliye dee tadeeda kuda maxaad odhan qaala atayna aaiin wa qaalat ikhruj calayhina waxaa kaloo la akriyey wa qaalat tukhruj calayhina damadaana waa lagaga carari karaa tadaasna waa ta wuxuu yidhi watuksaru waa la kasrinoo waa lahoos dhigi ataau taadi waa kasrin bilaa maxaalatin ay bigayri maxaalatin shiki aan baa lagu kasrin oo lahoos dhigi fii mitli qawlika odhaahdaada iyo wixii lamida ah dhexdeeda ayaa lagu kasrin qad aqbalat waxaa soo qaabishay alghazaalatu garaluugtii ayaa soo qaabishay adkaana waxay naga dhamaadeen babl faacil waxaynanu ka qaadanay oo inoo sheegay afar xukun kownuhu muaharan kownuhu marfuucan tajriidu caamilihi can calaamati taniyati waljamci ida kana alfaacilu muhanan aw jamca ilaaqu ilxaaqu tai taaniii bicaamili iyo inaanu tacadudina gurada inaga so dara soo ma afar kale ini dhiban afarta kale kutubta horan kuso sheegno insha allah meelo dambana way nooga iman doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk